الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان كفر من قال مضرنا بالنوء aadankani baabu bayaani kufri man bal shaksi ama de waxa weeyaan kufrigii iyo gaalnimadiisa caddaynteed la caddaynayo qaala isagu ku qowlay oo yidhi mudirnaa waxaa roobkana loogu shubay binawci macnaha xidiga caynkaasa ama taas baa roobkan ba noo keenay oo roobkanna loogu da-siiyey ciddii tidhi bal gaalnimadoodii ama waxaa hadalkaa kaba ratimaya kufrinimo ah taas buu baabkeedii yahay laftiga naw xadiiska markuu inoogu yimaado ayaan fasiri doonaa wuxuu kolley dee abwaabtani waa taa oan aragnaayo waa acmaalaha dadka ama kaba dhacay iyo macaasida kaba dhacaysa idlaaqa lagu idlaaqayo gaalnimo ma gaalnimadaasi dee ha noqoto gaalnimadii diinta lagaba baxayay ama ha noqoto kufrun duna kufrin oo bal masalan taas bas halkan ayaa adigu umuurahan ay u baabaysayin caawana casharkan iyo kaka dambeeya ka kuxigayo adigu maya casharkan iyo kaka dambeeyo kolley umuurahaasi way noogu iman doonaan wuxuu yihi muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna yaحya بnu yaحya qala qarأtu عalى maliki can صالح bni kaysana can cubayd الlahi bni cabd لlahi bni cutbata can zayd bni khalidi الjuhaniyi qala anahu qaal xagga sanadka dee adugu saxaabigu kolley waa cusubye lakin waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaa mid ah. ah dee markaa loo yaqaanay oo saxaabi jaliila weeye in qolooyinka kale siwa qolooyin aan soo wada aragnay un cibaaradan uu yaxya ibnu yaxya tamimi kaba cabiray qara'tu calaa malikinna macnaa malik markuu xadiidkan kaba maqlay sidii axaadiisii kale u ka maqlayba en horena usoo sheegnay inay xaaladiisa u badnayd malik waa dhegaysanayey waa ku dul aqriyayse ruuxa muqriga ahba qur-aanka loogu dul aqriyo markuu dee ruuxu qur-aankii ka dabdinayo u kaba dhegaysanayo <coughs> taas baana ahayd riwaayada uu kagaba wariyey imaam malikna taasaa u badnayd ba si wax looga wariyo kolley yaxya ibnu yaxya madiine dee waa ugu yimi imaam malik oo madiine waa kaasoo waa soo galay lakiin asalkiisa soo hore usoo aragnay waa reer naysabur inta kale se raggani waa reer madiina dee malik iyo wixii ka dambeeya cubaydullahi ibnu cabdillaahina fuqahadii madiina toddobada ahayd buu kaga mid yahay markaa saxaabiga ayaa wuxuu yidhi sallaa bina waana tukiyey rasuul ullaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baana tukiyey isagoo dee imaamno ah salaata subxi salaad subax bilxudaybiyati meesha xudaybiye la yidhaaho ayuu nagu tukiyey sanadii lixaad ee hijrada aakhirkeedii rasuulka ilaahay iyo saxaabadu iyagoo cumro soo niyoostay sooba ixraamtay markay halkaa yimaadeen dee ognahay waa tii qurayshi ay hor joogsatay diideen inay soo galaanba rasuulka ilaahayna halkaasuu muddo joogay waxaa ka dhacay halkaasna baycadii baycatu ridwan baa kaba dhacday ee ilaahay yihi laqad radia allahu can اlmuؤminiina id yubaayicuunaka taxta shajara baycadaa dabadeedna waxaa dhacay sulxi iyo heshiiskii xudaybiya ee kolley bunuudiisa ay kaga mid ahayd sanada rasuulka ilaahay inuu noqdo kal dambe soo noqdo halkii baanay muxsariin bay ahaayeenoo ixraamkoodii kaga taxaluleen hadigoodii intay qaleenba ay kuna xeerteen isagoo rasuulka ilaahay taa bilaabay haddaba xudaybiyadu waa mawdicaas waa meel ceel buu ahaa laga cabo kolleyna maka kama dheerayn oo dee saas ugama fogeynba dhinacan ay jiddo ama dee lafdiga saxiixina waa juddo in la idhaha jinta la damiyo tan kale way shuruudo macna shaada weeye juddo dhinaceeda ayuu jiray ama halkan imika lagu magacaabo dee shumaysi meeshan la yidhaha shumaysi meelahaas bay xudaybiya ahayd halkan shumaysi la yidhaaho ee de markaa adigu maka lagu socday ma jiddo lagaba tago kollay lasii maro <clears throat> markaa qayb waa markaa xaramka makiga adigu dee qayb baa kolley xudaybiye qaybna way ahayd qaybna way kaba baxsanayd oo xilliga ayay ahaydba waana halkan imaka shumaysi la yidhahona waxtaas rasuulka ilaahay ba hadda waktiyadaa weeye ayuu salaad subax dadkii tukiyey fii itri samaayi waa roob dabadi kaanat ahayd min aleyl habeenki oo habeenkii roob da-ay markaasaa rasuulkii ilaahay dadkiina salaadii subaxiya markii waagu baryuu salaadii tukiyey kollay nusqooyinka ama ruwaadda muslim iyaga barhkood dee san ii taalla imakaa taalay oo inay asamaa macrifo ay tahay asamaana xagga luqada carbeed dee wixii kaa sarreeya o dhan ee ku hadheeyaba samo waa la idhaha saqafka aqalkaaba samo lagu magacaaba daruurta nafteedaa samo lagu magacaabaya dee samadan maxuudka ana waa ta la idhaha wixii kaa sarreeya ku hadheeyaba sama waa la idhaha imaka halkan macnuu markaa muxuu noqonaya waa roob buu noqonaya dee isnaijaadaas sare ayuu kaba imanaya dabadi isri iyo asar labadana dabdigu in hamsada intaan kasirino sacda aan reebno isri iyo inaan asar nidhaa waa isla mid oo labadaba macnaa caqab weeye waa roob dabadi nusqooyinka muslim ama barkoodna waxaa dhacayba iyadoo asha la gooyo oo markaa la yidhaaho bukhaarina waa sida kuba sugnayd fii isri samaain oo la nakireeyo waa roob gadaashii ama dabadii taasoo kanat min alail markaa kolley iyadaana xagga marka la eego laqbada iyo usluubka hadalka u wada socdo iyadoo nakirada dee kaga sii markaa dhow sababtuna waxa weeye kanat min alail sifay u noqonaysa oo fii itri samaain waa madro ama roob gadaashii iyo dabadii madrada ah, madarkaasoo ama madradaasoo kaanat ahayd min alail oo sifadiiba caadi inoogu hagaagaysa ama haddii aan nidhaahna fي isri الsamaaء iyada kantinalayn dee hadal aan soo goosayno intii kale kasoo goynayno oo mustanafa ayuu noqon oo samada uu rasuulki ilaahay dabadeed ama roobkaa dabadii uu dadka tukiyey taasi waxa weeye kanat min alayl adigu habeen bay dhacday oo habeennimadii bay daaday falama sarafa markuu salaadii ka baxay ayuu aqbala xaggii dadka u calى naasi dadkii markuu salaadii ka baxo xaggii dadka usoo jeestay faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna miyaa ogtihiin oo garanaysa maadaa qaala rabukum rabbigiin wuxuu yidhi dadkii buu la hadlayaa waa arrinkan weynee soo socduu ku baraarujinayaa si hagaag ugu baraarugaanay u dabdiyaana miyaa ogtihiin ilaahay subxaana wa tacaala iyo rabbigii idin abuuray wuxuu yidhi qaalu waxay idhaaheen dee ma oga taase allahu wa rasuuluhu aclam ilahiyo rasuulkiisa og qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi qaala qaalada hore oo faacilkeedu waa rasuulkii ilaahay qaalada labaad faacilkeedna de waa الrab subxaanaه wataعaala ama ilaahay axaadiistii ilaahiga ahayd ama axaadiistii qudsiga ahayd buu xadiisku markaa kamid noqonaya intan dambe qaala wuxuu rasuulkii ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh qaala rabkum rabbigiin wuxuu yihi aصbaxa min cibaadii muؤmin bi wakaafiru asbaxa waxa waa beriistay oo waaguu u baryay min cibaadii addoommahayga xaal ay kaba mid yihiin mu'minun ku i rumeeyey bi aniga i rumeeyey iyo wakaafirun ku iga kufriyey oo waagii wuxuu u baryeyba nicmadaa iyo naxariistaasna waa ta habeennimadii da'day mid aniga i rumeeyey iyo ku iga kufriyey marka saykarina waaba tano fa ama man qaala ruuxii yidhi markii roobkaasi de u naxariistaas iyo dee roobkaasi yimi mudirna roobkan waxaa naloogu da'siiyey oo nalagu waraabiyey bifadlillaahi ilaahay deeqdii iyo waraxmatihi naxariistii ilaahay baa roobka noo keenay isagu fadligiisii yahay isagaa noogu naxariistay ruuxa isagu saa yidhi fadalika kaasi mu'minun bi ku aniga i rumeeye weeye oo de waxa weeye ilaahay buu subxaanaه watacaala isagoo muncimka ahaa khaaliqa umuurahan ahaa ayuu gartay oo u celiyeyna wixii bal mala nicmadii naxariistii timi kaafiru bilkowkabi xidigna ama xidigana waa ka gaaloobay oo waa kanoo waxba uma tiirin waxba umuu nisbayn oo wixii ilaahay khalqigii iyo abuurkii iyo naxariistii iyo nicmadii ahaa ee xidiga umuu nisbayn ilaah buu urumeeyey kaasi marka waa ruux mu'mina wa man qaala ruuxii yidhi mdirna <clears throat> waxaana loogu dasiiyey binawci kada wakada xidigii caynkaa iyo caynkaas ahaa ayaa dee imaka waktigiisii ahaayo kaasaaba roobka noo keenay yihi o taasaa roobkuba noogu yimi fadalika kaasi kaafiru bi mid aniga iga kufriyey weeye oo de waxa weeye mu'minu bilkawkabi xidigna waa rumeeyey sababtuna waxa weeye makhluuq ayaa wuxuu u nisbeeyey dee umuurahan khusuusiyat lkhaaliqa ilaah khaaliqan waxaanu iskaba leeyahay isagunba roobka keena isagaa naxariistan iyo fadligan leh khusuusiyadii khaaliqa weeye ayuu makhluuq siiyey waa kawaakibtii iyo xidigihii oo uu taasiir iyo waxyaala u ictiqaadiyey nicmadii ilaahay buu inkiray oo uu dafiray markaa kaasi mid aniga iga gaaloobay weeye xidigihiina waa rumeeye bal waxa inoo soo socdo haddii a la idhaaho xadiidkan waa xadiiث zayd buu ahaayo xadiiث abi hurayre oo isaguna baabkani waa inoo soo socdaa xadiiث ibnu cabaasna waa inoo soo socdaan macnaha guud way wadaagsanayaan marka kanun baan deeta ku yar joogsanayna kuwa xagga alfaadaha iyo laqbada mooyaane bal markaa horta intaanan xadiiskan macnihiisu ama markaan aynaan gudagelin cibaaradan annaw alanwana waa lagu jamciyaa kollay hadal dheer bay leeyihin xataa luqawintii hore barhkood baaba kutub gaara ku khaas yeelay oo kutubta luqadna halkay markii hore ku bilaabantay intaan dee kutubtan majaamicdae luqaadkii marka ama waxyaalihii wada ururinaysa iman horta qarnigii labaad iyo de qarnigii saddexaad iyo raggiisii waxaa la arkaa qayba qaybay ahayd oo dee waxaa la arka kitaab alamwaal baaba dhici karta kitaab libil kitaab nakli kitaab riyaax waxyaalo saas oo de ayma kala duwanoo raggii luqawiyiinta ay dejiyeen oo wixii baabkaas ay soo geeyeen oo waxayna soo gaadhiy waxaanna soo gaadhinba kolley ay jiraan marka bal marka la eego kalaamkooda jaanibkaasi waa dheeraayeen wuxuu talkhiis ibnu salax baa si fiican kitaabkiisa siyaana ama kitaabkan uu ku sharxay ilaa kitaabuliimaankan buu gaadhay in kale muu sharxin oo waa kaba dhintay sheekhu sharaxu sharax dheer maaha laakiin imaamnimadii shaksigan de ama sheekhan iyo aqoontiisii saraa kolley ahamiye gaara iyo fawaaid eh, markaa ziyaadaha kitaabka uba yeeshay ayaa wuxuu leeyahy horta lafdiga naw asalkiisa hore waa master oo macnaa waxa wey haddaan idhahno naa iyo naw an waa master oo dee lafdiga naa-ana haddii la yidhaho naa waa kacay baabuu naa ama haddii uu doono macasi qariyo culays iyo hingasho haba jirto ena ayanuu naw-an bal markaas marka asalka hore ka master haba ahaado laakiin anwaatay carabi u yaqaaneen waa tan ay manaazil alqamar yidhaahaan godadkan dee matsalan ama dee sida laftigeena aan kaba cabirno dayax oo kale ama manaasishiisa waa sideed iyo labaatan god ama manzilo waana sideed iyo labaatan xidig oo iyaga waktigay soo baxaan azminata sana jilaal iyo xaga iyo gu iyo adugu dayr way isugu jiraane kolley ay macruuf ahayd iyaga asminadooda ay macruuf ahayd kolleyna waxay kuba dabdiyaan dee malaha xaggan shamsiga aada ugu sii dabdiyaanba naasishaa sideed iyo labaatanka ee damarku saddex iyo labaatankii habeenba xidig xidigaha sideed iyo labaatanka kamida ayaa cinda duluuc xagga galbeed kaba dhaca marka uu dhaco waa saddex iyo tobankii habeen mar ayaa mid kale oo muqaabilkiisii xagga bari ka soo baxa ama cadceed soo bax kaba soo baxa ka dhacaynana way yidhaahaan oo dee walow inta badan na uu duluucii um ama kicitaan noqonayo laakiin kaa dhacayna naw a way yidhaahaan kan soo baxayana way yidhaahaan lakiin bal matala naw oo bmanaa kaa dhicitaanka ah halkan bay isticmaalaan meelaha kale uma isticmaalaan marka carabba maxaa jirtay dee manaasishana way yaqaaneen ilaa imakadana dee imaka kutubtaas luqada qaarkood sia carabi iyo barhkood kutub kaleba de waxyaalo ay markaa magacyadooda dhameeyaan barhkoodna ay bal masalan waktiyaday soo kala baxaanba ay sheegaan oo de kolley intay mid kastaa jiraysa magacyana way leeyihiin kolley bal masalan waxyaalana way leeyihiin haddaba carabba markaa waxay jaahiliyadii oo kale haddii waktigaas de xidig baa dhacaya kii kalena waa soo baxaya waana wakti unbay soo midna dhacaya midna soo baxaya roobdo oo kale ayay roobka u nisbeyn jireen ama kan daalica ha u nisbeeyeen ama kaa isagu dhacay ha u nisbeeyeeno roobkay odhan jireen dee nawcii caynkaas ahaa ee kolley magacyana iyaga gaar ahaan u leh sida kood <laughs> adugu bal marka magacyada de waa tiriyaan o kale wax iska sahlan bal xataa ruux hadduu israa umuurahaasay dee waktiyadooda iyo ama iyo taasi iyo taas dabdi waaba iskaba dabdin kara laakin waxa weeyaan adugu taasay u nisbeyn jireen de iyaguna dad jaahiliye ahaayeen kan bay ka dhigayeen in xidigani waxu keenayo inuu taasiir ku leeyahy roobkan iyo raad ku leeyahy taasna gaalnimay ahaydba waa gaalnimo de waana asaartii kufrigooda bal markaa taas bay ahayd de arrinkiina wax ay muddo dheer kuba dhaqmayeen ma aha dee kolkol baa dhici kari layd ruuxu isagoon xataa taa ictiqaadsanayn inuu hadalkaa yidhaaho ka rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh de xadiidkan xadiis qudsi ah ayaa oba kan dee ilaahi baa subxaana watacaala san yidhi oo ninkii isagu markaa roob o dee ilaahay subxaana watacaala inuu keenay aqoonsada ictiqaadiya ilaahay u nisbeeya kaasi waa ruuxa mu'minka ah. ee ruuxii laakiin yidhaahaa dee ama dee nawci caynkaasaa noo da-ay ama dirir ama cirir ama uxun noo da-ay oo kale ictiqaadku hadduu yahay de waxaanaaba keenay oo kan baa roobkii keenaya taasi gaalnimay noqonaysaa waa gaalnimo cad haddii arrintu ay tahay waxani waa wakti la bartay oo caade ahaan loo bartay in roobku yimaado ilaah baa keenaya e lakiin waa wakti siaan imaka idhaahno de gugii baa da-ayo oo kale ama dayrtii baa da-day oo kale la yidhaaho oo kale de gugii isaga ka roobka keenaya maaha dayrtugta keenaysa maaha e waa wakti iyo fasi caada ahaan iyo tajriba aan ku aragnay wakti inuu yimaado ilah baana keenaya ruux markaa haddii hadalkiisu yahay ilah baa subxaana watacaala keena xidigana aanu taahiir iyo raad aanu u tiirinahayn ujeedadiisu ay tahay wakti la caadaysay roobkani inuu doo ee taasi kufrinimo uu diin kaga baxa ma noqonayso laakiin cibaaradani waa cibaaradii qolooyinkaasi ay isticmaalayeen dadka matalan kale ay isticmaalayeen oo waxa roon hadalkaa inuu ka dhowrsado bal wax kale yidhaaho oo hadalkaasi walow aanay dee xaaraam ahayn kolley dee karaahay noqon haddii fasli iyo wakti un loogaba jeedo oo waa waktigii roobka caynkaasi di'i jireen arrintu ay tahay ee haddana kol hadduu kii kale shabahayo kii kale laba mid yahay ee in lagaba dhowrsado idlaaqtaasi waaba marka bal waxaan leenahay hadduu ictiqaad meeshii jiro cowkabkani ama kawaakibtani inay ta'siir leedahayna waa gaalnimadii diinta kaba saaraysay haddaanay taasi jirinna riwaayaadka dambe maxaa inooguba iman in iyadoo kufrigii kufru nicmo ay masalan xadiidkaba inoogu imanayso khaasatan muqaabalada laba la isqaabilinayo sidaan kaba qaadanayno oo de haddii kalena waxay noqon un balgaalnimada kale aanay gaadhina nicmadii ilaahay subxaanaه watacaala ay ahayd in si sariixa rabbi loogu nisbeeyo marka cibaaraadkaa la isticmaalo si kufru nicma iyo nicmadii inaan laguba shukriyin ba halkaa kaba imanaysa nicmadii oon laguba shukrin ba kaba imanaysa marka wuxuu noqonayaa si guud xadiidka macnihiisu kufrigu dee labada xaala noqon inuu kufri ilahay lagaba kufriye noqdo iimaankii ruuxiiba uu diintii kaba saaro waa hadduu ictiqaadsan yahay kawaakibtani inuu dee faacil ama kawkabkani faacil mudabir oo roobkan keenayba inuu yahay iyo inuu noqdo bal matalan dee waxa weeye hadduu calaamo iyo ictibaar bilcaada ujeedadiisu ay tahay dee aynoo soo meeshii soo noqoto cibaaradii shukri ee keenaysa inuu kaba tegey ama kufraan nican uu imanayo cibaaro karahaana ay noqonayso tahay in la dhowro bal markaa kolley khulaasadu waa tan axaadiisa kalena insha allahu tacaala cibaaraadkoodan arki doonaa xagga amwaad iyo manaasisha qamarkana waa taasoo de waa umuuro hin marka aan ta'siir iyo waxyaale loogaba jeedin ee fusuusha iyo waxyaalahaas ama dee waxyaalo lagu kala garanayo iyada dee barashadeed iyo waxyaalahaas dhibi kuma sugno hadday markaa jaanay waxyaalahan kale ee dee taأsiir in loo اعtiqaadiya waxyaala in loo اعtiqaadiya aanay jirine اhtidاn siya وcalaamaatin وبالnجmi hm yهtadun ilaah baaba sheegay fawaaئida ay leedahay xidigahan ilaahay noogba abuuray saddex arrimood oo qur'aan dee fawaaidooda kaba mida ayaa maxaa kala in lagu hanuunayo lagu garanayo jihaadkii baa lagu kala garan karaa bal dee waktiyad iyo fusushii baa lagu kala garan karaa oo de bal matalan dadkana dee dadkii khaasatan ama berele ha noqoto ama dadka kale xoolo dhaqatii kolle waxyaalaba yaqaanaan fusushina umuuraha ay kuba kala socdaan marka adigu ta meesha jirta waxa weeye waa haddii ictiqaadkaas soo galo ayuu de noqonaya waxaa kufriga keenaya xadaثnي xrmlة بن yaحyى وcمر بن سwاd الcاmiriy ومحamed بن سلمة الmuradiy qال الmuradiy xadaثna cبداللahi بن وهب عن يuنس وqال الآkخران أخبرnا بن وهب qال أخبرني يuنس عن بن شهاaب sanadkii hore rag aan soo wada maray ahayd xrmlة بن yaحyى tujibina habeenaan soo aragnay waxaan filaya habeen dhaweydna waa inoogu jiray waa suurtagal labada nine kale ee sheekyada mslimi inay caawi cusub yihiin cmr بن سwاd بن أswad الcاmiri caamirina wadna waa caamirkii quraysheed oo ninkii cabdاللahi بن sacd بن abi sarxi la odhanaye kolley dee madaqada masr wixii ka sheegeyna isagu ninkii furtayba ahaa ninkaas ayaa waxa weeye aya awowgiisa dambe ah waayo waa nin dambe oo qarnigii saddexaad raggiisii ahaa sheekhyada muslim kaba mid ah atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay weliba kuwoodii waaweynaa maayo waa kuwii dhexe isaga iyo ninka kale ku xigaaba laakiin labadooduba waa laba noo hiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo in labadoodana kitaabka bukhaari kuma sugna labadoodna mala adigu bukhaari iyo tirmidi baan afartan ama lixdan umuhaadka kaba warin labadaa isu sheeka bukhaari iyo tirmidi afarta kitaabee kaleba way noogu sugan yihiin waana qolooyinka aan sheegayne dabaqada koob iyo tobnaad ee ruwaada ama atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kuwoodii dhexe ayay noqonayaan waa lana laba nasiqo camr bnu sawaad alcaamiri iyo mحamed iبn سلمةa almuradi oo muraadna waa nisbadiisii lakiin maxaa meeshii jira in sheeku waa itqaankiisi iyo اxtiyaadkiisii badnaa iyo tadqiiqiisii xagga alfaadaha iyo siiqda sheekyadiisu ay isticmaalayaan u kala sooci jira u hubsan jiray ee kolkolla walow macna iskaga mid yihiin umuuraha inoo soo socdaa furuq xagga asinaac alxadiiثiya furuq way kasoo bixi kartaa marka maxay tahay qaala muraadiyi waa ninka dambe maxamed ibn slm isagu muxuu yihi xadaثana cabdullahi bn wahbi can yunusa وqال الآkخراni أخbarana بن وهب qال أخbarani يuنس عن بن شhاب maxay ku kala duwan yihiin waa isla sheekya un wax sanadkii ay ku kala duwan yihin ma jirto nin keliya ka wada maqleen ee isagu محamed iبن سلمة muxuu ka cabiray xadaثna labada kalena maxay ka cabireen أخbarana أخbarana iyo xadaثna xagga macnaha waa iska mid oo waa siq الأdاء Eh, lakiin in badanoo culimada kamida ah kolkol kala farqiyo oo haddii sheeka laga dhegaysanayo carabkiisii laga maqlayna xadaanaa bay isticmaalaan waata muslimna waa dariiqadiisa ama tiisa in haddii sheeka lagu dul aqriya sida taa qara'tu calaa malikin aan idhi halkuu qara'tu ka yidhi oo kale ayaa muxuu odhan karaa akhbaranaa fulan akhbaranaa malikun oo haddii sheeka lagu dul aqriyayo sheeku dhegaysanayana akhbaar bukhaari oo kale umuuraha ma kala farqiyo bal markaa labadaa way ku kala duwan yihin oo dee xagga sinaacada xadiisiga ah macnaha iskaga mid ahaadeene baa farqigaasi soo baxaya arrin kalena way jirtaayo isagu moxamed ibn slm almuraadi sheeka uu magacaabay sheekooda magaciisuu sheego muxuu yihi xadaثana cabdullahi bn wahbin welibana sheeka sheekhiisa markuu soo sheegayna can buu adeegsaday can yunusa buu yihi labada kalena maxay yidhaaheen sheeka may magacaabin akbarana ibn wahbin halkii cabdullahi uu isagu ka yidhi iyagu maxay yidhaaheen ibn wahbin bay yidhaaheen maxaa kaloo laakin jirta halkuu can yunusa ka yidhi maxaa iyaga taalay akhbaranii yunusu waa umuurahan ixtiyaadkii iyo tadqiiqii muslimna ah dee kolley waa la daa'iftii isnaadkan uga jeeda in wixii xaggii waana sanad keliya un marka la marka akhbaranii yunus can ibni shihab qaala markaa muslim iyadoo umuuraha iyo furuuqdaasi jirtay mau banaysan inuu dee mid keliya un dariiq keliya un iska raaco ee waa alfaada sheekihiisa waa tadqiiqiisii badnaa kolley xataa bukhaari iyo taa waa kaga duwan yahy bukhaari umuurahaas uma cinaayoodo ama xadaثana akbarana maba kala saaro way qال xdثnي عbayd للhi بن cabd للhi بن cتبة أنa abا هurayرaةa qاala maxaa kaloo inoo jiray makaalkan markan dhaweyd cubayd للhi بن cabd للhi بن cتبata waa xadiiska ninkii warinaya taabicigaas taabici kaleba kasii warinayo sida maantaba zuhri oo taabici uga sii warinayo lakin yuu ka wariyey zayd iبن khالد الjuhني maantana maxaa uu ka warinaya waa abا hurayra laba xadiiث oo jira weeye labada sheekna ama labada صaxaabina waa la wada kulmay axaadiis kalena bal xataa waxaa la arkaa kitaabka inay haddii alla yidhaha inoogu timaado meelo dambe isagoo labadoodiiba mar keliya wada magacaabaya xadiis keliya ay ku wada socdaan uu labadoodaba isagoo ka wada maqlay bal taasna waa kitaabka meelo way ku iman oo macnaa zaydna waa ka maqlay xadiiskaas saxaabigan kalena waa ka maqlay alfaadu markaa way dee kala dunaanayaan waa laba saxaabiye oo laba dee dhici karta laba waaqaca inoo soo kala naqliyay ama isku waxa weeyaan waayo labada qaco waxay unoqonaysaaba ama laba goor ay unoqonaysaa zayd ibnu khaalid wuxuu inooga waramay rasuulki ilaahay xudaybiya inuu markaa ku tukaday abu hurayra xudaybiye ma joogin ma soo islaamin waktigaas waayo xudaybiye markii laga laabmay rasuulku ayaamo yar un joogay madiina adigu in yaroo dee khazwaniya diqarab la baxdaybu u baxay may raagin oo de habeenkiiba waa laga soo noqdaan filaya dabadeedna haddana wuxuu u baxay khaybar isagoo rasuulka ilaahay khaybar joogo dagaalkii khaybarna dhamaaday ayaa abi hurayra iyo niman badan reer dawsaha madiine intay yimaadeen bay haddana khaybar kusoo gaadheen oo markaa xudaybiye abu hurayra ma jooginba markaa waa waaqaco kale iyo mar kaleo rasuulka ilahi uu kaba maqlayn marka muxuu yihi qaala qaala rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi alam tarow miyaydaan ka warhayn ilaa ma qaala rabukum rabbigiin wuxuu yihi qaala wuxuu uhi rabbigeen ma ancamtu wixii aan ugu nicmeeyey calaa cibaadihi addoommahayga korkooda aan ugu nicmeeyey oo min nicmati nicmo ah lafdigu walow de imanka lafdi cumuum yahay oo nicmo kastoo ilaahay addoomaha ugu nicmeeye lafdigani soo gelayo kollayna nicmo kastoo addoomadii ilaahay lagu nicmeyno dee shukri ay keensanayso laazim ay nagu tahay rabbi inuu mahad noqdo haddii shukrigii nicmada meel kale loo duwana arrinkani uu imanayo haddana bal nicmadii wax khaasaan iskaga fasiranaynaa waa roobkii baaba noqonaynaa dee iyadaana xidigihee walow lafdigu ka cumsane waxaan uleedahay wa caam ah nicmatin waa nakiro siyaaq nafi bay dhacday bal intii keenaysay inay sariix ama ay ku noqoto ama nas nakiradu cumuum ahaan ayaaba laba socoto markaa dee nicmo kastay shamlinaysaa nimintu zaa'iday iska noqonaysaa oo ma ncamtu calىa cibaadi nicmatan ayun baaba asalku ahaan lahaye min nicmatin kolley faa'idada keentayna waa istiqraaqa nefyiga halkan adkeyntii iyadoo weliba nas ay ku tahay nakiradu markay mintan zaa'idadii ay la socoto cumuumka ay nas ku tahay ilaa oo addoommahayga nicmo ugu nicmeeyo asbaxa waxa ahaa uu ahaanaya fariiqun kooxoo minhum iyaga kamidii ah, bal asbaxadii hore waxaan kuba in dam asbaxa di waxaan asbaxdii taamaan kaba dhigo waa waa beriistay baan ku fasirtay tan dee tii ahayd baan ku fasiranaya kafiridna waa markaa khabarkeedii oo maaha dee adugu bal matalan iyadoo aan faacilun qaadanayseen khabar qaadan jirine markay taamada tahay asbaxa waxa ahaana uu ahaanayaa fariiqun koox oo minhum iyaga kaba mida waa addoomihii kaba midi cibaadaas kaba midi kafiriina kuwa ka gaaloobaya biha nicmadii waa tan aan halkan lahayn kufrigi kufri nicmo oo imaka cibaaradani shukrigi iyo kufrigii baa la qaabiliya nicmadaa kuwa ka kufriyaya manaa waa kufranu nicam nicmadaa kuwa ka kufriyaya kooxi noqonaya say uga kufriyayaan ama u noqonayaan yaquluuna waxay odranayaan alkawaakibu wabilkawaakibi taas bay odranayaan alkawaakibu wabilkawaakibi horta marka la eego su ibnu salaax yidhaaho lafdiga labadan lafdi ama ka dambe ayaa wuxuu yidhaahaa waxaan kuba warinay siqatu jamci markaa ujeeddadu waa iyadoo ka hore alkawkabu wabilkawaakibi taa laguma wariyey imaam ama xaafid la odhanayey alcabdari oo raggii kitaabka aada u dabdiyay ahaa usuushiisana aada loo ictimaadsae raggaa hore usuushii laynoo soo naqriyey laynoo soo dabdiyo hagaag laynoogu soo gudbiyeyna isaga labadaba siiqo ifraad baa taaleyba de anigana labadaba siiqo jamci baa ii taale marka labadoodna waan iska qadaranaynaa bal matalan si laqbaduna ay noogu hagaagto jumladiina ay noogu taam noqoto oo yaquuluuna waxay odhanayaan alkawaakibu xidigaha ayaa de waxa weeyaan ancamat calayna ama anzalat lana almadar taas bay odhanayaan ama wa bilkawaakibi waxay odhanayaanba bilkawaakibi mudirna oo waxaan roobka naloogu da-siiyey waa halkii laftigii hore baan soo aragnay mudirna binawi kada roobkan ba wuxuu noogu yimi ama nicmadan ba naloogu nicmeeyeyba waa xidigaha taas bay odhanayaan oo halkii ay odhan lahaayeen ilaahay fadligiiyo naxariistii ilaahay subxaanaه watacaala ay ugu shukriyi walaayeen ayay xidigihii iyo umuuraha u tiirinayaan nicmadii ilaahay guba nicmeeyey bal markaa dee taasna waxay keenaysa inay kufri almkrij can ilmilla keeni iyo kufraan nicam oo laftigana yahay biha kaafiriinadan waa ti aynu xadiiskii horan kusoo sharaxanay وxadثnي محamed بن سلمة المrاdiي qال xadثna cبd اللh بن وهب عن cمر بن الحاrث xا وxadثnي cمر بن سواد qال أخبرna cبد اللh بن وهب qال أخبرna cمر بن الحاrث أن أbا يuنس مولى أbي هريرة xadثه عن أbي هريرة xadiiثku waxa weeye waa labadii nine markii dhaweyd mسلم iyo xarmale laba socdun buu ka wada warinaya waana xadiidkii abu hurayre makaan ka soo baxnay riwaayaatkiisii mid kamid ah oo markaa moxamed ibn salama muxuu yihi xadaثna cabdالlahi bn wahbi can camr bn الxاrث ninkii kalena muxuu yihi cmr bn xadaثanii cmr bn sawad ba akbarana cabdالlahi bn wahbi akbarana cmr bn xarث waa isla sanadun hadiyo goorna umuuruhu markay taa yihiin muslim waxaan kusoo arki jirnay amaan dee badan inuu labadooda israaciyey halkuu laba gooro xa intuu soo celiyey intuu midkii hore sanadkii hore sheegay haddana dib ugu laabmay isagoo xa la imanaya inuu yidhaaho un xadaثanii mحamed iبn salamata وacamr بn sawadin inay sheekh keliya wada ka wada warinayaan isaguna sheekh keliya buu leeyahy xaggii sanadkii waxba isbedel ma jiro e waxaa tan keentay waana diqadiisii une eh, alfaadooda ayaa yar kala duwan lafdiga ay ku kala duwan yihin daraadeed ayuu imaka habkan uu sanadkii inoogu soo naqliyey oo cabdالlahi بn wahb camr بn xaris buu ka warinaya dee sheeka mslimna waa moxamed ibn salama ka ka kalena sheeka mslim ba camr bn sawada waa labadiina marka dhaweyd aan soo marnay midna xadaثana iyo akbarana horta way ku kala duwan yihin saan aragnay markaa hore can camr bn xaris iyo akbarana camr bn xarisna way ku kala duwan yihin ta dambe marka la eego lafdiga xadiiskana in yar bay ku kala dunaanayaan camr bn xarisna waa nin dee caalim ahaa faqih ahaa walow hore dhintay lakiin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa bu ahaaye laakiin raggii dabaqadiisi ahaa waa ka hor dhinto boqol iyo kontonkii jiradaba waa ka geeri horeeyey oo dee imaam malik iyo raggaas iyo raggii ula dabaqada ahaa salis ibnu saacad iyo in badan buu ka geeri horeeyey horeyna usoo marra ina caalimo reer masar ah wuxuu yihi markaas ana abaa yunusa mawla abi hurayrata xadaثahu abaa yunus nin la yidhaaho oo abu hurayra mawaalidiisii kaba mida ah mawludna marka de abu hurayre noqoto inuu abu hurayra xoreeyey isagu dadkii uu xoreeye kaba mid ahaa walow laftiga mawla macaani kala duwan u yimaado xataa kawa xoreeye ka la xoreeyey naftiisa iyo kawa xoreeye labadaba dee mawlo lagu idlaaqo kaday kaba cabiraan min acla iyo min asfal mawla min acla iyo mawla min asfal ay ka kala cabiraan waxa weeyaan waa mawaalidii abu hurayra sulaim ibnu jubayr baa ninkan la yidhaahaa waana nin hiqa a ah weeye oo abu hurayre wadeeye waxa weya qolooyin kalaba laba kulmay ninkaas baa muxuu yihi xadaثahu can abi hurayrata can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ma anzl اllahu ilaahay ma soo dejino min الsamaaءi samada min barakati barako waa roobkii ilaa oo ilaahay kaba soo dejiya samada barako asbaxa wuxuu ahaanayaa fariiqu koox min annaasi dadka kamidi biha kafiriina kafiriina biha kuwa ka kufriyaya oon dee ilaahay ugu shukri yahayn nicmada weyne ilaahay ugu nicmeeye aan isaga u celin ahayn oon ugu shukri yahayne muxuu markaa dhacaysa si ay ugaba kufriyayaan yunzil llahu lgaysa ilahay baa roobkii soo dejinaya o keenaya fayaquuluuna waxay odhanayaan alkawkabu kada wakada xidigii caynkaa iyo caynkaas ahaa nawii caynkaa iyo caynkaa ahaa ama wuxuu caynkaa iyo caynkaas ahaa ayaaba dee noo da-ay ama roobka noo keenay odhanayaan xataa haddaana ilaahayna uu noo keenay mar de halkay ka odhan lahayd ilaahay baa noo keenay oo naxariistii iyo fadligii weeye markay idhahaan waxaasaa noo da-ay oo kale waa cibaaratii kale shabahayso ay tahay in laga dhowrsado wa fي xadيiث الmuraadiyi lakin ninka mحamed iبn سلman laftigiisa maxay ahayd halka alkawkabu kada wa kada bikawkabi kada wa kada oo macnaa mudirna bikawkabi kada wa kada bay odhanayaan waa nawci caynkaa iyo caynkaasa ama xidiga caynkaa iyo caynkaa ama de waxaa inaguba cibaaraadkan isticmaalo bal masala de waxa weeye taas baa noo da ayay odhanayaan ama roobkiina loogu da-siiyeyba marka taasi waxay noqonaysaa nooc kufranu nicamba ilahay nicmadiisii oo aan laga kufriyo ama aan laguma shukrin وxdثnي عباس بن عبدالعظيم العنبري قال xdثna نضر بن محمد قال xdثna عكرمة وهو بن عماr قال xdثna أبو الزمير قال xdثnي بن عباس قال أنه قال سندka عباس بن عبدالعظيم العنبري kolley ma xusuusnin lakin waa nin imaamة nin ثقة oo xaafido weeyaan oo dadkii atباcu taabiciintii laba kulmay kaba mid ahaa ninkana marka la eego lixdan sheekh ee kutubtan umuhaadka lihi lixduba way la wada kulmeen laakiin sagaal sheekoo kolol dee maynaan marna soo tirin laakiin waan sheegaya midhadh baan kaba sheegaya ya dhowrna way naga soo mareen moxamed ibnu bashaar iyo abu qurayb iyo moxamed ibnu musane iyo qolooyinkaasi wayna soo mareen kollay sagaalkaa kuma daraan culimadu sababtay ugu dari waayeenna bukhaari way la wada kulmeene bukhaari baa axaadiis musnada ah oo sanadkoodu san u dhan yuu ka wariyay aan u baa kitaabka bukhaari tacliiq buu ku leeyahay macnaha axaadiisii musnadkayd baanu ku lahayn intaas baa ka reebtay ama in dee lagu dari waayo kuwa matalan ama sagaalka ama tobanka nin ba isku khilaafsan yahine bal aan looga bedrigi waayo ee waxaan leenahay waa nin imaama xaafid ahaa siqa ahaa oo dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay ah oo bal waxa weeye lixduba ay la wada kulmeen lakin bukhaari tacliiq ahaan bu wax kaga wariyey kagama warin musnad ahaan taas waa mid alcambariyu nisbadana waa reer adigu macruuf ahay oo jirib reer tamiim ahaa weeye oo banilcambar la odhanayey <clears throat> banilcambar la odhanayey kol ba ay takfiifiyaano isaga iyo de waa baabkaas oo dhan kole balcambar oo kale ah oo de halkii benilcambar bay ahayd balcambar iyo balhujaym iyo balfuqaym iyo waa kolkol ay takfiif ahaan ay taa ula yimaadaan waa jirtaayo balcambar e bal ninku waaye ama nadr ibnu maxamed waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyo isaguna siqa ah e kitaabkan iyo ka bukhaariyaba kuwa sugan ikramit ibnu camaarna isaguna waa nin atbaacu taabici taabici ah waxa weeye marka la eego waa laakiin raggii ugu yaryaraa nin iqana weeye laakiin markuu taabici karo yaxya ibn abi kasiir ka warinayo axaadiistiisaas baanu aada u dabdin idiraab baa jiro way daciifiyaan culimadu markuu yaxya ibnu abi kasiir sheekiisa yahay ama marka kale waa caadi yaxya ibnu kasiir oo dee kitaabka isaguna malaha naan soo aragnay noona iman doona abuzumeilkana waa nin oo isaguna taabici oo simak ibnulwalid baa la yidhahaa kolley alxanafi abu zumeil waa kunyadiisii waa nin taabiciintii dhexa kamid oo isaguna iqa ibnu cabaasna waan garanayna qaala wuxu uhi ibnu cabaas mudira الnaasu calى cahdi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam roob baa u da-ay dadkii waktigii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu عaleyh faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi asbaxa waxa waa beriistay min annaasi dadka xaal ay kaba mid yihiin shaakirun waxa weeye mid rabbi kuba shukriyaya taas weeye ama asbaxadii naaqisaan ka dhigaya ta kale waa cibaarada yar joogsan karta asbaxa waxa ahaadeen weeye ama dadkii waxaa kaba mid noqday min annaasi dadkii waxaa kamid noqday oo khabarkeediio soo taqadumay shaakirun kuwa ilaahay subxaanaه watacaala kuba shukriyey wa kaafirun ay wa minhum waxaa kaloo dee kaba mid noqday dadkii kaafirun mid rabbi kaba kufriyey qaalo waxay idhaaheen waa si ay kala ahaayeen hada hadihi raxmat ullahi o ad wa lafhum wa nashrun muratab oo halkaa asbaxa min annaasi shaakirun maxaa qowlkoodu yahay tan inoo soo horeysa qaalo waxay yidhaaheen waa kuwii shaakiriinta ahaa haadihi waa madaradan ama roobkan noo da-ay raxmatullahi ilaahay naxariistii weeye wa qaala bacduhum waa wa minhum kaafirunti kuwii iyagu kaba kufriyey nicmadaa ah rabbi ama rabbi dee ku shukrii waayey maxay yidhaaheen laqad sadaqana u kada wakada xidigii caynkaa iyo caynkaasaa run buu noqday oo macnaa roobkiisi ma baaqan waa kan roobkii waktigaas da-ay oo run buu sheegay noocaynka yacaynkaa muxuu run sheegani ujeedadu de haddii uu waktigan ay roobba u barteen ama noocaasi markuu jiro roobkii uu di'i waayo de been buu sheegay bay kaba cabirayeen o adigu roobkiibaa baaqday weeye roobkiisii waa ka da-ay oo waa rumoobay weeyaan oo roobkii lagu yaqaanay waa da-ay isagii bay roobkii u nisbeeyeen ilaahay keenay bay iskaba iloobeen qaala wuxuu uhi ibnu cabaas fanazalat hadihi اlaayaةu aayaddan baa soo degtay kolley aayaddu waa qeyb kaba mida dee waa aayaad aayaadku qaybi macno kaley leeyihin dee nuzuul kale ee waa intan watajcaluuna risqakum anakum tukadibuuna taa weeye kolleyna xadiis marfuucay noqon rasuulka ilaahay umuu tirin iyada tan lakiin de sida kutub lmusalaxba waxa weeya lagu yaqaano hadduu صaxaabi uu tafsiir laba yimaado ku tacalluqsan sababu nuzuul wax ra'yi waxyaala ku iman karaan aanu hayna sababu nuzuul ku tacalluqsan yahay dee kolley waaqaca waqtigii rasuulka jirto uu daalacday baa arrintan keentay oo bal matalan taas xadiis marfuuca ayaa laga dhigaa wahakada tafsiru man qad saxiba fii sababi nuzuuli aw ra'yan abasiyuda alfiyadiisi oo kale manaa waxyaalihii marfuuca iyagu xukmi ahaan ah markuu tirinayay ayuu waxaa isaguna taa baabkeed ah tafsiru man qad saxiba ruuxii rasuulkii ilaahay la saaxiibay tafsiirkii oo oh, dee kolkol buu luqa noqon karaa taasi marfuuc ma noqonaysa u fasiraya fii sababi nuzuul arinku uu ahaa sabab nuzuul waxaa dhacay rasuulka ilahi waktigiisii dhacay ayaadkana markaas sababtoodu ahayd markuu arinku yahay taas waa xadiis marfuuco musnada ayuu noqonaya awra'yan abaa waa baab kale oo de ama wixii hadduu ku hadlo saxaabi waxaan ijtihaad ku iman karin akhbaartii de kutubta hore macrifo ulana aanu ahayn iyadana sabab nuzuul bay kaba waxay kaba dhigaan de marfuucan maxaa soo degay falaa tusib bimawaqic nujuum xataa balaga watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun ayo aayadda ina khusayso un baan tafsiirkeeda eegeynaa falaa tusib bimawaqic nujuum iyo kalaamkooda waa iskaba badnaan laadana intooda badan dee mufasiriintu halkan iyo meelaha lamidkaa waxay silay kaba cabireen macnaha de macnaheedu waa taakiid ahaan iyo sila ahaan ee macnuhu wuxuu noqonayaa un uqsimu bimawaqic nujuum oo maha nafyi layi kuma dhaaranayo bimawaaqic nujuum oo masaaqideeda iyo madaalicdeedaba noqon haddii bal nujuumka laga dhiga xidigii caadiga ahaa nujuumkii qur'aanka iyo de isagoo munajama inuu soo dego laguma fasire aan lagaba dhigin kuma dhaaranaya maaha waan ku dhaaranaya weye o laa uqsimu biywm اqiyaama laa uqsimu bihada lbeled waa baabkeeda oo dhan walow dee bacdal halkan luqawiyiintu ilayme nafyi maxdufa meesha jira oo arinku sa iyo saas ma aha arinku ma aha oo e, laadu ay gelaysa wax bal matalan la anfeeyo ay gelaysa ay barhkoodna yidhaahaan e, bal matalan taas inta naga khusaysaa maxay tahay waayo halkan dee mawduucan ka yar baxayna ama inagu yar dheeraanaya waayo aqwaalaha jirta daraadeed baan ujeedaa watajcaluuna waxaa ka yeelaysaan risqakum waa shukra risqikum wey wixii ilaahay idinku arsaaqay dee roobka baaba risqigii ah shukrigii aa ku shukriyeyseen ama shukrigii halka ku shukriyi lahaydeen baa waxaa ka dhigaysaan anakum idinku tukadibuuna ina beenisaan oo e markaa ilaahay subxaana watacaala roob inoo shubo haddii la yidhaaho dee wax kale ilaahay aan loo tiirin wax kale loo tiiriyo waa risqi ilaahay shukri baana meeshii wuu keenayey shukrigii waxaa laga dhigay iyadoo la beeniyeyba taas oo watajcaluuna waxaa ka dhigaysaan oo ka yeelaysaan risqakum macnaa shukrakum oo markaa risqigiiba aan ka dhigno shukriga naftiisa aan kuba fasiro ama se aan mudaafun ugaba dhigno shukra risqikum waxaa idinka ilaahay idinku arsaaqay shukrigiisii waxaa ka yeelaysaan anakum idinku tukadibuuna ina beenisaan oo tidhaahaanba mudirna binawi kada iyo taa aad tidhaahaan ama adee taa ad tidhaahaanba laqad sadaqana u kada wa kada taa ad tidhaahaan taas baa kaba dhigaysaan oo de waana arrin inkaar iyagii lagu diiday le waxaa ina ka wantoonta weeyaan oo kaba dheeraataan halkaa kolley waan kaba baxnay bab daliil calى ana xub اlanصaari wacaliya radi allahu canhu min aliimani wacalaamaatih wabqdhm min calaamaati النifaq hada kani baab daliili waa wixii u daliilahaa baabkii weeye calى ana xub اlanصaari ansaar jacaylkooda la jeclaado iyo wacaliyin cali ibn abi aalib jacaylkiisa waa ana xuba caliyin ansaartiibuu ku cadfan yahi radia allahu canhum ansaar iyo dee cali ba allaha ka raali ahaadiyo asxaabtii rasuulkabe min aliimaani jacaylkoodaasi inuu iimaanka kaba mid yahay wa calaamaatihi iyo calaamaadkii iimaanka inuu kaba miye ruux inuu mumiye laguma garanayo wa bqdahum xubadii bay dee ku cadfantahay ismiga ina dhacday ama ana dhacday wabaabu daliili calىa ana bqdahum nacaybkooda la naco oo ansaar la naco ama caliba la naco min calaamaati nifaaqi munaafaqnimada calaamaadkeeda inuu kaba mid yahay kolley sharx waa inoo dambeeya dee waa cunwaankii un bal taas buu waxa weeyaan baabkeedii yahay axaadiisna waa inoo iman eh, bal intaan axaadiis inoo iman alawsar waa ismi isagu islaamiya oo qolooyinkii madiina degi jiray rasuulka ilaahay ugu tegay alaws iyo alkhasraj oo laba reeroo walaala ahaa oo dee aws ibn اxarث iyo khasraj ibnu xarث weeye waana asdi qabaaishii asdi bay kaga mid yihiin asalkoodu yeman ahaa labadaa reer nusradii ay diinka u nusreeyeen bay kula baxeen markaa hore dee ama labadaa magac aws iyo khasraj waa la odhanayey khasrij baana sii magac weynaa waqtigii jaahiliyada kol kolna waxaa la odhanayayba banu qayla qayladna waa hooyadoodii awsiya khasraj wada dhashay ayaa qaylo la odhanayo banu qaylana waaba la odhanayo xadiidkii rasuulka ilaahay markuu qubo kusoo dhawaadee uu muuqday iyadoo dadku in badan ay dariiqa taagnaayeen oo de ay sugayeeno laakiin markay cadceedi kulaatay bay iska hoydeen oo yidhahan malahaatan ma imanayo ayaa nin yahuudiya oo arkay dad dhar xiran oo meel ka soo muuqdo oo de waxa weeyaan dhabanteedkii ama dabagaalihii kolba dhexdooda kolla u qarinayo kolla u muujin ayaa muxuu ka cabiraya ya bani kaylata hada jadkum waa reer bani kaylow waayo waa magac lagu yaqaano wayaan waa hooyadood dee awsiya khasraj ama alansaar waa calam islaamiya waa ismi islaamiya weeye oo dee calam bu iyaga uba noqday oo saa daraaddeed baaba xataa marka loo nisbeynayo ansaariyun qaacidadii naxwada waxay keenaysay ee markuu lafdigu jamac yahay haddii ya nisbe la gelinayo in mfradkii dib loogu laabmo oo markaa mfradkii deeta ya-da la geliyo oo de bal masalan imaka saas oo kale wey waa qiyaaskii taas oo kale uno imaka haddaa duwal oo kale haddaan doonayna inan waxaan nisbeyno laftigii dawle inaan ku celino weyo dawliyun la idhaha ama duwaliyun oo kale kolle qiyaas ka khilaafsanahaysa maxaa jira haddii ismigu uu matral calam isagu sidiisaasu ismi calama isaga noqday isagoo asalkiisu jamac ahaa taasi uma baahna in mufradkii lagu celiyo sidiisa ayaa loo gelinaya saasa ansaariyun imaka loo odhanayo dee nasir imaka jamic mufradkii a dib loogu noqono waayo sidan buu calam u noqday waana ismi islaamiya xadaثna mحamed بن msنى qal xadaثna cabdالرحمن بن mahdiyi عan شhucbata عan cabdالlahi بn cabdالlahi بn jabri qala anahu qaal samictu anasa cid imika cusub ninkaasaa jira taabiciga ah waana nin ansaara ah, cabdillaahi bnu cabdillahi isaga iyo aabihii baa isku magacayiin oo hiqa ah waana ansaar barhkood baa jabir ibnu catik ba halkan barhkoodna jabir ibnu catik jabir ibnu catik ba la yidha waa jabir iyo jabri waa ikhtilaafun barhkood baa markaa kala qaaday culimadan dee taraajimta oo kale laba ninka kala dhigay cabdillahi bn cabdillahi bn jabr ibn catik iyo cabdillahi bn cabdillahi bn jabr ibn catik barhna waxay leeyihin ma ikhtilaafuna waa nin keliye adag waa nin ansaaroo siqaa booye qaala wuxu uhi ninkaasi samictu anasan qoola anahu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam aayat lmunaafiqi ruuxa munaafiqa calaamadiis lagu garanayo munaafiqnimadiisu buqd lansaari ansaar nacaybkeeda weeye oo ansaar ninka naca unacayo ansaarnimo waa dee calaamo munaafaqi waayat lmu'mini ruuxa mu'minka calaamadiisuna waxyaalaha lagu garanayo inuu mu'min yahay oo iimaankiisu hagaagsan yahay calaamo uyina xubul ansaari ansaar jacaylkooda weeye balan axaadiista horta yar wada wadayaa ku tacaluqsan xadaثna yaحya بن xabيb الxاrثي qال xadaثna khالد yعnي بن الxاrث qال xadaثna شhuعبة عan cabdاللahi بن cabdالله waa ninkaan hayna kolley sanadka wixii ka dambeeya waan casharku hay usocde de waa intii aan kolley kolley kolba inu baan ku yar gaabsan jirnay عan aنسn عan النaبي صلى الlaهu عليه وسلم أنه qاal xب الأنصاar anصاar jacaylkood aayat الإimaani iimaanka calaamadiisa weeye وبqd nacaybkooda la nacaana aayat نifaaq نifaaq calaamadii weeye baabka waan sooda raacinaya waayo wax keliya un baa sharaxoodu wada noqonaya وxadaثnي زهير بن حرب qال xadaثnي معاad بن معاad xa وxadaثna عubayd اللhi بن معاad wlfd lah lafdiga inoo soo socdana عubayd للhi بن معاad lafdigiisii weeye qال xadaثna abي qال xadaثna شhuعبة عن عadي بن ثابت qال أنه qال waana nin isna anصاara waana nin taabiciya ثiqa ah kolley wax cadi la yidhahna صaحيixeyn isaga iyo صaxaabigii jaliilka caliy بnu xaatim baaba jira wax kaloo cadi la yidhaahaa صaحيixeyn kuma sugna qaala wuxuu yihi samictu الbarاء waxaan maqlay barا بnu caazib waa صaxaabi jaliil oo mashhuur oo ansaara aabihii caazibna waa صaxaabi weeye isaguna aabihi waayo asxaabtii yaryarayd buu kaga mid yahay albara-una isaguna waa magac keliya inoo noqonaya صaحيixeyn horta de albara mid de kaasoo laqabi waa jiraya ra-doo shadan markaasin samictu الbarا yuxadiثu can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala rasuulka ilahi inu yihi fi lansaari fi shaأni اlansaar isagoo ansaar shanigeed kaba hadlaya laa yuxibhu ma jeclaanayo ilaa muؤminu ruux muؤmina mooye walaa yubqidhu ma nacayo ansaar ilaa munaafiqun ku munaafiqa mooye man axabahum ruuxa jeclaada axabahu llahu ilah baa jeclaan waman abgadahum ruuxa nacana abgadahu llah ilaah baa nacaya qaala shucbatu qultu licadiyin cadiy bn haabit ba waxaan ku idhi samictahu asamictahu hamsadiisa fahamkaa qadaran miyaad maqashay min albara xadiidkan adigu toos maada uga maqlay bara ibnu caazib qaala wuxu uhi iya xadaa maha maqalun anigu baabu ii sheegayey anu ii waramayey xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna yعqub yaعni بn cabdالرaحman الqariya عan shayri عan abihi عan abi hurayrata bal yacquub ibnu cabdiraxmaan isaguna waa nin atbaacu taabiciintii kamide ah. waxaan ugu yar joogsanayaa isaga aniga waan iska dhaafayaaye yaan ishkaal iman si kale loo aqriin waxaa inoo taal horta yacni ibn cabdiraxmaan muslim baa la yimi oo waayo sheekiisii qutaybat ibnu saciid markuu xadiidka ka maqlay xadasanaa yacquubu un buu yihi wax kale muu odhan ee horena yacquub ibnu ibrahim ibnu sacad iyo waynu usoo marro dabaqadan weliba ana hore waa ti aynu usoo maray markaa si uu yacquubyada kale jira sa yacquub ibnu ibraahimya uga saaro oo aan dadkii aanay ugu qaldamin khaasatan dadkii aan dee aqoon sare meelahan ulahayn ayuu yacni ibn cabdiraxmaan laba yimi sheekiina dee uu uga duwo si aanay u noqon riwaayo oo sheekii waxaan dee ka maqlin aanu u nisbayn laakiin maxaa laftiga igu yar keenaya inaan ku yar joogsado waa nin siqaan horta leenahay oo atbaacu taabiciintii kaa e eh alqaariya waxaa loo aqriyi karaa alqaaria baa loo aqriyi karaa kutubtuna dee qalad waa badan yahay madaabicda oo kale oo markaa la odhan tii qaariga ahaa arrinkuna taas maaha e waa alqaariya oo ya weeye sababtuna waxa weeyaan ninkan waxaa loo nisbeeyaa reer alqaaro la odhanayey alqaaro la odhanayo dee nin Ah, marka male amin baytkii maalkii cabdulqari oo de misna saxiixa kuba sugan oo cumar cumaashiisi kaa mid ahaya baa jiro adigu waa reer qaara la odhanayo aada ugu shuhrowday ugu magac bixisay xagga ramyiga iyo sihaantay aada u taqaanay oo de waxa weeyaan bal waxaaba yidhahdeen qad ansafa alqaarata man raamaha qaara ninka yihi waan idinkula tartamaya xagga ramyi sihaam ninkaasi waa dow mariyey waayo de niman janibkaa tartan lagula gala maaha bal de xadiidk kale waa dambeeya markaa hijradoo kale abubakr markii loo diiday de adigu dhibtii ay badnaatay koluu iskagaba baxay maka oo uu ka tegay oo ayaa nin la kulmay ninka ibnu duquna waa sayidulqara ayaa kusugnaytay reer qaare odageedii baa ninkii soo celiyey quraysha kusoo celiya yidhi abubakr nin dadkiisa ka taga ma aha oo nin la saarana maaha ninkan taas isaga markaa de markii dambena jawaarkiisa uu muddo kuma jiray marka waxaan leenahay alqariya waa nisbadaas يعني بن عبدالرحمن القاري عن سهيل سهيل بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لاa يبغض الأنصار أنصاar ma nacayo رaجuل nin يؤمن rumaynayo باللahi واليوم الآخر nin ilahiya maalinta قياamo rumaysan أنصاar ma nacayo oo de kuma nacayo أنصاarnimo wey maha wax kale وxadثna عثمان بن محمد بن أبي شhيبة قال xadثna جرير ح وxadثna abubكر بن أbي شhيبة قال xadثna أbو اسامة كiلاهma عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي سعيد قال أنه قال xadيثka waa xadيثkan un lakin de waxaaba markii hore hadduu ahaa abu hurayre imakana abu saciid alkhudri waa xadiis cusub isagoo raqab kale leh lakin meesha labada sheekh ee muslim eg mid waa cثman ibn moxamed ibn abi shayba midna waa abubakr ibn abi shayba waa laba noo walaala ah laba noo xufaada weeye cuثmaanna kolley de isba kutub buu lahaa musanif buu ahaa walow de xagga marka la eego itqaanka iyo taa cuثmaan baa weynaaye lakin xagga da'de xagga itqaanka abubakr weynaa marka de isagaba cabdالlah ibn moxamed ibn abi shayba o de kana moxamed ibn abi shayba abu shaybaasna ibrahim ibn cuثmaan baa la odhanaya waa nin dambe waa sidqaadika awowgood eh marka san baa imaka saxa cثman ibn moxamed ibn abi shayba kana abubakr ibn abi shayba abu shayba awowgii buu noqonaya ee isaga aabihii maaha kunyadiisii san walaalkii wan maxay yidhaheen abu usama iyo jarir ibn cabdilxamid can اlacmash can abi صaalixin can abi saciidi qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam laa yubgd اlanصaar ansaar ma nacayo rajulu yumin bilah walyوم اakhir wa xadidkii abi hurayra mid lamidun bu abu saciid wariyey xadiiskii inoogu dambeeyo calina ku jiro inay tarjamadu la socday in waxa weeyaan wa caliyi ba halkaa inoogu la socotay tarjamadii xadaثana abubakr بn abi shaybata qala xadaثana wakic wa abu mucaawiyaةa can اlأcmashi xa وxadaثna yaحya بn yaحya wlafظ lah qala akbarana abu mucaawiyaةa can اlأcmashi can cadiy bni haabiti can zirin zir ibn xubaysho waa taabici weyn isagu mkhadrama qaala wuxuu yihi qaala caliyu cali ba wuxuu yihi waladii ilaah baan ku dhaartay falaqa dilaaciyey alxabata xabada waa xubuubtan ama firidan haruur ha noqoto arabiki de waa ka marka meel lagu rido waa kala dilaacinaya nabaadkaasa kaba soo baxaya xabadu taas kala jeexay kasoo saaray marka halkaa waxaa marka dambe dee noqonaysa zarca weyn wabara abuuray ana samata waa nafta abuuray ama insaan kaba abuuraan ku dhaarte inahu lacahdu nabiy umiyi salى الlahu alيه wasalam ilaya macnaa hadalka ii soo socdaa waa rasuulki ilaahay dardaarankiisii o aniga ii dardaarmay nebigii umiga ahaa rasuulkii ilaahay ee ahaa salawaat ullahi wasalam hoydada alumiyi waa taas de qur'aankaba waxa weeyaan ay nooguma sugantay de adigu taas waa inaan wax qori jirin waxna aqriyi jirin babal taas <clears throat> waa si xaaladiisu ahayd kaley imaam macruuf oo de la odhanaya mala abu jayaani maha baji ya maxaa kaba dhacay inuu ila de markii hore ay ahayde lakin markii dambe waxaa qoray isagoo xadiidkii xudaybiya ama sulxii xudaybiya cibaaradii kusoo arorte cali markuu diiday inuu magaca rasuulkii masexo in annebiynimadii uu masaxo tusoo uu lahaa halkiisa uu masaxo waa qoray oo kale walo de taasi waktiyadiisi aad ba ukaco barhkoodba ay de markaa sheekhi ay aada ufogeeyeen oo de ay mudaqaarnaha ucudurdaareene baritu miman shara dunya baakhirati waqala bana rasuul اllahi qad kataba barhkoodna ay lahayn baji anders inahu lcahd nabiy salى الlahu alay waslam umiyi ilaya muxuu u dardaarmay an laa yuxibanii inaanu ijeclaanahayn ilaa mumin ruux mumina mooye oo ruuxa mumina un mooye ruuxa ijeclaada waa ruux mumina un de mana aha jacaylkaa shiico iyo waxyaala taas oo kale walaa yubqidanii aanu inacahayn ilaa munaafiqun ku munaafiqa mooyaane ku kale aanu nacayn bal axaadiisii waa isla wada macne waan soo wada dhamaynay marka macna xadiisyadu muxuu yahay kolley alaaya waa calaamo marka calaamadii iimaankii maxay tahay waaba xub اlansaar bal iyo xubu cali sida xadiiska dambe inoogaba sugan calaamadii nifaaquna waa bukdigoodie waxa weeye markaas oo macnaha axaadiisani ay yihiin siday dee halkan kuba sharxeen waxaa isagu garanaya ansaar martabadeedii og ee ka warhaya ogna wixii iyagu ay usoo qabteen diintan islaamka u nusrayntii iyo rasuulka ilaahay soo dhaweyntiiyo u nusrayntiisa iyo muslimiintiiba hawshii badnayd ay u galeen ay naf iyo maalba uhureen diinta inay dee daahiriyaan oy gaaladiina laba jihaadaan oo dee taas jacaylkii badnaa ee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jeclaayeen inay xoolahoodii naftoodii iyo wax kastaba ay uhureen rasuulka ilaahay difaacii acdaadii gaalada acdaadii diintii ahayd ee gaaladii ay laba dagaalameen ay kula colloobeen ay wada gooyeen saa'ira naasna waa wax alla wixii cahdi dad la lahaayeen heshiisi ay la lahaayeen baa markii rasuulka ilaahay cahdiga la galeen ay wada gooyeen taas dhan ninka isaga umuuraha og ee taa waxa ay sameeyeen ku jeclaada ee waa ruux mu'mino weeye waayo muxuu jeclaaday waa iimaankii waxay la mid noqonaysaa un horatii aynuu soo maray wa laa almar'a laa yuxibh ila lilahi o dee alxub fi lah walbغd fi lahina min awsaqi cura اiman markuu umuuraha eego ee uba fiirsado hadduu markaa arrintaa daraaddeed uu ansaar kuba jeclaado taasi waxay daliil u tahay imaankiisa hagaagsan iyo inuu islaamnimadiisa ku run sheegayo wuxuu ku faraxsan yahay waxa ay qabteen ay diintii iyo islaamkiiyo rasuulka ilaahay uba qabteen taas weeye hadda ninka isagoo jaanibka iyo waxyaalaha og waxyaalaha daraaddeed kuba naca ansaarnimo u nacaana waa nin umuuraha nacaya waa nin diintii nacayo rasuulkii ilaahay nacayo saas baa buqdigooduna calamaan saariya marka arrinkii maxaa ka baxaya haddii dee ansaar ama iyaga dhexdooda noqoto ama shaksi kale nin ansaareed oo ay wax isku qabteen arrin kale ay dhex martay arrin addunyo ay ama isku nacaan oo kale ama wax kaloo iyaga ka dhexeeya isku nacaan taasi baabkeed maaha tii loo jeeday maaha ee waa wixii dee iyagu ay soo qabteen ay diin ahaan usoo qabteen ay magacan ku muteen ruuxa ku jeclaadaana waa diintan buu jecel yahay rasuulka ilaahay buu jecel yahay taasi calaamo iimaan noqonaysa hadduu umuuraha daraaddeed nusradii diinta de waa nin diintii ka xun buu noqonaya waana nin munaafiqa uno bal taasi lakin wixii kale ka baxsane qarad adduuniya dad ay wax dhex mareena waa ti dee xataa dagaaladii xurubuljamel oo safiba waxyaalo dad yaale ay kuba kala tegeen bal taasi baab kale ay noqon xagga calina waa jaanibkaas oo kale saabiqadiisii baa la og yahay si xataa habeenkii hijradii uu rasuulka halkiisii u seexday markaa ugu furtay taa isagoo waxa ka horeeya ama la filan karaa in la dilaba ay ahayd iسlاaمka wxay usoo qabteen جihaadaadkii mawq aanu kaba maqnaan ilaahayna subحaanaه وataعaalى dee dadkii uu diinta ugaba nusreeye gaaladii bal matalan kuba jebiyey wo kaba mid ahaa umuuraha ninka arka og ee taa daraadeed ku jeclaada dee wuxuu jecel yahay maha isagii ee waa ilaah daraadi u jeclaaday weye camalkaa iyo khayrkaa iyo wanaagaas iyo saabiqadaas iyo jihaadkaa iyo nusradaas iyo tafaniga fii khidmati diin buu kuba jeclaaday hadduu dee umuurahaas uu arkay iyo waxyaalaha jihaadadiisii iyo wixii uu kaba qeyb qaatay taa daraaddeed uu ku nacana waa nin dee diintii nacaya unbuu noqonaya taasay calaamadaysa isaga jacaylkiisna ay u noqon dee iimaan nifaaqna uu unoqonaya nacaybkiisu lakin hadday jaanib kale noqoto wax kale iyo jaanib kale nicitaankan iyo jacaylkan iyo waxyaalahaasi uu jaanib kale yahay oon diin ahayn tani xubigaa horeynu soo marnay alxubu fi llah walbugdu fi llah ayuu noqon ama ruuxu inuu jeclaado ruuxii oo ilahay daraadii mooye wax kale u jeclaanaya aanay jirin ayun bay la baab iyo calaaqa la yeelanaysa lakin wixii kale iyada way kaba baxsanaanayaan oo tii maqsuudka ahayd ama loo jeeday maaha bal markaa macnaha guud ee umuurahani waa taas oo waa ansaaroo lagu jeclaado ansaarnimadan iyo diintay usoo nusreeyeen iyo waxay qabteen haddii lagu naca ka nacaya munaafiqa noqonaya ama calaamad nifaaqay tahayna waa umuuraha daraaddeed waa isagoo taa ka xun umuuraha kuba naco calina sisaasay noqonaysaa bal xadiis saasba wey baabu bayaani nuqsaan اlimaani wuxuu baabaysan yahay imaanka nuqsaankiisi uu nuqsaamayay binaqsi daacaati daacaadka nuqsaanteeda uu ka nuqsaanamaya caddaynteed wa bayaani iطlaaqi lafdi lkufri lafdigan gaalnimo axaadiistii hore o dhan sharax waa inoo noqon lakin xalayba waan kusoo yar celceliyo on soo qaatay lafdiga kufri oo la idlaaqa caddaynteeda la caddeeyo calaa gayr lkufri bilah waxaan gaalnimadii weyneyd ahayn kufri laguma idlaaqo taasna inay sooba aroorto waana dee umuuraha marka lahayn kufrun duna kufrin aan axaadiistii hore kuma soo sharxanaynay wadalika ka kufri الnicmati wاlxuquuq nicmadii oo la qariyo la dee qiran waayo la aqoonsan waayo oo laguma shukri waayo xuquuqdii oo la dafiro taasba wey in kufri laguma idlaaqayo xadaثna mحamed بن رحm بn المهاجir المصriي qال أخbarana layث عن بن الهاdي عن cabd للhi بن dinar عن cabd للhi بن cمر عن رasuل الlahi صلى الlه عليه وسلم kale waxaan filaya sanada kuma joogsanaya lakin hore an soo maray iبن الhadiganun horeyn usoo maray magaciisu waa يزيد بن cabd للhi بن usama usamahaas ba alhadi la oranayey waxaanay soo naqliyaanba waxaa haadi loo yihi kollay de carab rag badanoo ajwaad iyo jaanibkaas kuma badnaa baa jiray duruuf adagna dadkaa kuma noolaa markaasuu meel buu dabkuu shidi jiray ama habeenadiisi dadka adyaafta iyo dadka meelaha mariya martida ay dabka usoo eegato oo kale oo iyo cidda dariiqaa maraysa taas baa alhaadi loo yihi de ragga lagu yaqaanaa jiray taa ajwaadii carbeedna kollay kutubta cadabka iyo kutubtaas waa waxa ku macruufiya raggii dee magacyo gaar aho barhkood meelo sare iyo dabka meelo sare kaba shidi jiray oo de markaas dadkaa socotadii ay usoo egtaan uu martigeliye usoorown bal markaas tan bay alhadi loo yidhi kolleyna qiyaasku wuxuu keenayey keenayay alba meeshii jirtay alhaadi in la yidhaaho walow dee san ayba timi waayo waa ismi naaqiso dee tan buu qiyaasku keenayay marka la eega carabi ahaan lakin waxay leeyihin muxadisiintu san ay kuma dabdiyeen iyadna waa lago jirta un bal qur'aanka waxaa la arkaa meelo dee inay dhaceen iyadoo taas oo kale oo ya-dii ay go-an tahay marka can cabdillahi bni dinarin can cabdillahi bni cumar can rasuuli llahi salى الlahu alيه wasalam anahu qaala ya macshar الnisa dumarow dumarkuu la hadlayay waa dumarow buu lفdiga almcshar na xagga luqada waa aljamاعة اladina amrhm waaxid waa jamaaca adugu wuxun ka dhexeeyaan ama amarkoodu mid yahay wax wadaagsaday un oo dee imika aljin mcshar ya mcshar اjin wاlnsi jinkii mcshar buu noqon insigii mcshar buu noqon naحnu macashir اanbiya ba lafdi ama ina macashir اanbiya lafdiga walow naحnu ahaan taasi aan usoo aroorin ee macashir اanbiya oo kale annisaa macshar bal adugu waa jamaaco wuxun wadaagsanaysaa macshar laba idhaahaye jamaacada dumarko fasadaqna sadaqo la baxo wax sadaqaysta wa agsirna badiya alistikfaara istikfaarta waa ilaahw dembi dhaaf weydiisataan dunuubtiini ka toobad keentaan istikfaartana badiya waayo taasaa badbaado idin keenaysa naar baa kaga badbaadaysaan fa inii anigu ra waxaan idin arkay aksara ahli naari ahlunaarka kuwa u badan xaal atiid balan iska xaalaysto waayo dee ra-adii kale dee ru'yadii basariyada ayad ay tahay mafcuulkeedii hore way qaadatee macnaha waxaan idin arkay idinkoo ah ehlunaarka kuwa u badanoo mar rasuulka ilaahay naarta la tusay dee khaasatanna waa intaan muwaxidiinta lagaba soo saarin oo kaleo jannadaba dee way kaga badan yihiin raggii marka de ama marka dambe haba noqoto oo dee ha noqdo maha kuwa ehlu janno ahee jannada laguma abeero xurul cayn oo kale de axaadiista qaar bay kuma timi nin kastaaba laba dumar oo dee dumarka addunya inuu yeelanayo oo bal markaas eh, de wax la arkaa labada dee midna marka hore inay tahay midna marka dambe fa inii ra'aytu kuna akara ahli faqaalat imra'atu haweeney baa tidhi oo macnaa wuxuu rasuulka ilaahay u farayaa inay sadaqada la baxaan istikfaarta badiyaan si ay bal naartaas ay uga badan yihiin ay uga badbaadaan waayo waxyaala ay ku muteen oo raggii ay kaga duwan yihiin baa jirtoo keenay inay naarta kuba bataan haddaba bal taas si ay naarta uga badbaadaan buu leeyahy sadaqada badsada istikfaarta badsada faqaalat imra'atu haweeney baa tidhi minhuna dumarkii uu rasuulku la hadlayay kaba mido jazlatun caaqilo ah haweene ra'yi iyo caqli lahayd ayaa waxay tidhi jazlada taas baaba dee lagu fasiray aljazala waa taas dee macno kalena haba yeelan karta wamaa lanaa waxaa noo sugnaaday muxuu yihi ya rasuul allahi aksara ahlinaari ehlunaarka kuwa u badan xaal aan nahay maxaa keenay inaanu ehlunaarka ugu badnaano maxaa adigu aanu ehlunaarka ugu badnaanay taas bay haweeneydaasi tidhi qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu alayh tugsirna waxa badisaan allacna habaarkaa badisaan lacnadaa badisaan lacnadu waa habaar ee lacnadu waa qeyb habaarkii kaba mida lacnada ayaa badisaan watakfurna waxaa ka kufridaan maxalushaahidku halkan weeye waxa alcashiiro waa zawjkiinii cashir waa almukhaalid si guude lakin marka halkan waa zawjkii ayaa kaba kufridaan xadiidka riwaayadkiisa qaarkood iyadoo markaas laftiguna qeyb yugsirna lacna wayakfurna cibaaro saasaa kol xadiidka riwaayaadkiisa dhacday oo weliba macnahan dee tarjamada aad ugaga sii sariixsan kan aan hayno wayakfurna markaasaa la yidhaha yakfurna bilah my intuu yihi rasuulku way kufriyayaan ayaa lagu yihi ma ilaahay bay ka kufriyayaano markaasuu yihi yakfurna alcashiir waxay may ixsaanka iyo abaalka uu ku leeyahay zawjkoodu ayaanay qiranahayn aqoonsanahayn ay inkirayaan o ay dafirayaan khaasatan hadday wax aqoonsadaan oo kale taas bay inkirayaan rasuulku markaan wuxuu yihi maa ra-aytum aan waana qaybtii bayaan nuqsaan ilmina binaqsi daacaat baa qaybtan dambe ah bayaan idlaaqi lafsi lkufrina inta horey noqotayba wamaa ra arag min naaqisaati caqlin kuwa caqli u nuqsaansan iyo wadiini diin oo kuwa caqli iyo diin ahaan u nuqsaansan oo caqligooduna naaqis yahay ay naaqis haddana aqlaba uga haalabo badan ama haalibnimo ay ka haalib noqdaan lidii lubin ninkii caaqilkaa ee xaazibkaa ee caqliga badnaa minkuna idinka oo wuxuu leeyahay iyadoo labadan wasfi ay kulansadeen nuqsaan caqli ay jirto nuqsaan diineed ay jirto ayaa haddana ninkii caaqilka ahaa ee caqliga badan lagu yaqaanay bal arrimihiisa dabdinaya xaazibka ahaa ayay ka haalib noqdaan geesay kaga yimaadaanba way kaba haalib noqonayaanba oo bal matalan iyagoo xaaladoodu taa tahay ayaa haddana ruuxii caaqilka ee caqliga badnaa ayay ka haalib noqonayaan oo dee sidii ay doonayeen ayay ku xambaarayaan ee iyagu muraadkooda iyo hawadooda ahayd qaalat waxay tihi markaa haweeneydi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahi wama nuqsaan اlcaqli wاdiini caqliga iyo diinta nuqsaanteedu maxay tahay anaga nagu sugan ee ragga aan kaga duwanahay qaala wuxuu yihi ama nuqsaan اlcaqli caqliga nuqsaantiisu fashahaadaة imra'atayni laba dumara markhaatigood tacdilu waxay u dhigmaysaa shahaadaةa rajuli nin markhaatigii bay u dhigmaysaa fahada kaasi nuqsaan اlcaqli caqliga nuqsaantii weeye oo dee kollayna ilaah baa subxaanaه watacaala cilada taa inagu baraarujiyey inoo tilmaamay oo an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma اlأkra xagga dabdiga ee umuumnimadan iyo hooyanimadan iyo hawlahoodo dee jaanib kale san ilaahay kuba abuuriya caatifada ay leeyihin jaanibka ay ragga kagaba duwan yihin ayaa waxay keenaysaa umuuraha dee inaanay dabdin kol kol ay wax kale iloobaan oo markaasa waa si hadday dee tani ilowdo tii kale ay uxusuusiso ilah baa dee suurat baqara an ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukra waaba intaa dee ay midkood ilowdo wixii markii hore ay markhaatiga kaba ahaayeen oy tii kale markaa xusuusiso baa dee iyagii laba loogaba dhigay oo xaggii dabdiga dee waana jaanibkan iyaga san iyaga abuurkoodu yahay tarkiibadan rabbi kuba abuuray ayaaba dee umuuraha keenaysa fahada nuqsaan markaa taasi waa caqli nuqsaantii watamkusi way nagaanaysaayo alayaaliya habeeno maa tusali iyadoon tukanayn waa waktiyada xaydka leedahay dembi kuma laha bal waajib bay ku tahay salaaddii inay kaba tagto salaad ay tukataa kamana ansaxayso waanay ku dambaabaysa hadday tila salaad baan tukanaya waa xaaraam haddana dee kol haddii daacadii meesha ay kaba maqan tahay walow macduuro ay tahay cudurdaar ay u leedahay bal ay laazim ku tahay tan iyo dee iyada wixii saarnaaba ay tahay mukalaf ay kuba tahay haddana dee qeybtii way maqan tahay oo xaggan baa nuqsaan diineed ay kaba imanaysaa wa watuftiru waanay afureysaa fii ramadaana ramadaana waqtiya la sooman yahay iyadoo laakiin tani ay waajib ku tahay haba qadayso marka dambe oo ay mukalaf tan kuba tahay haddana dee camal la-aantan nuqsaantiiba kaba imaanso rabadaana way afureysaa fahada nuqsaan u diini diinta nuqsaanteeda weeye bal xadiidku waa inoo dhamaaday waxay noo dambeeyaana waa duruq une wax kale nooma dambeeyaan duruqda waan yar carabkuma may waan arki doonaa e bal xadiidka horta dee umuurihii uu baabku inoogu baabeysnaaba waa inoo baabaysan yihiin oo haddaan kuba horeyna qeybahan hore lacnada ayaa badinaysaan horta lacnadu macaasidii bay kaba mid taho xadiisku welibana san uu ku kuba yimi oo ah lacnadu ama lacnadoo la badsadaa inay naar kaba dhalanayso ama waxyaalihii naar lagu gelayo ay tahay taasi waxay noo tilmaamaysaa inay macsiyo xun tahay macsiyo xun tahay weliba dee cibaarada badsiguna kolley xataa hadday sagiiro ahayd habaarkii caadiga ah ee wixii badsashada baaba dee kabiiro u bedelaye laakiin maxaa yimi rasuulka ilahay inu yihi lacnu lmu'mini ka qatlih ruuxa muؤminkaa lacnadiisa la lacnado lacnatullaahi caleyk lagu yidhaaha dilkiisu lamid yahay eh, xagga taxriimka ee waxyaalaha dilka ka dhalanaya kama dhalanayo ee qisaasiya waxyaalo laakiin dembiga iyo xaaraamnimadka iyo waxyaalo taas buu shabahayaayo waa wax aad weyn culimadna way isku waafaqsayin lacnad cid la lacnada bal habaarka guud ee dumarku ay badsadaan iyo dumarkeenu ay aada u badan yihiin iyagoon uba jeedin caruurtoodii iyo waxoodii ay habaarayaan un taasi iyadna dee way soo gelaysaa tan oo waana shay rasuulki ilaahay ba ina yihi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh naftiina ha abaarina oo aruurtiina ha abaarina oo waxa weeyaan dee maalkiina ha abaarin oo ilahay ka waafaqina saacata ijaaba umama jeedin lakin waxaa dhici karta saacad inaad la kulanto ilaahay subxaana watacaala wixii la weydiistay uu aqbalo oo ay intay sii kusoo hagaagto wixii ay fulaan wixii aad lahayd adigii ba adi dhibti kugu soo noqonaysa bal matalan markaasoo dee laa tuwaafiqu min allahi saacatan ee waxa weya saacad ilaahay xaggiisa ka waafaqina addoon la weydiisto markaa de wixii la weydiisanayaba helod rasuulka ilahi baa taasi gaara bay noogu dhaw waa habaarkii guudba ee dumarkuna waa janib ay badsadaan oo aad iyo aad ay uguba badan yihiin ba taasoo de adnaa shay iyo sabab yar inay wax iskaba habaarsadaan bal masalan laakiin lacnada markaan eegno culimadu guud ahaan horta waxay isku waafaqsan yahin lacnada markay gaar ahaan habaarkii guud ahaan de habaarka kalenayna waa tacadi buu noqonaya waa ruuxu xadgudub buu noqonaya isagiiba wax banaan ma noqonayo kol haddaan cid aan galabsan Eh, lakiin lacnada xaaraamnimadkeedo waxaana idhahan xagga lacnigu luqada alibcaad wadard waa fogeyn wax la fogeeyo waa naxariistoo la iskaba dheereeyo taas buu noqonayaayo luqada markuu yahay alibcaad waa fogeyn wax la fogeeyo un xagga sharcigii wuxuu noqonaya alibcaadu min raxmat illahi tacaala waa ruuxan malcuunkii waa naxariistii ilaahay cid lagaba fogeeyey saa daraaddeedna dee ma banaana ama waxa weeya ruuxna in la lacnado aan la ogeyn khaatimadiisu waxay noqon oo saa daraaddeed ba culimadu waxay u yidhahaan axad bicaynihi maha biwaصfi axad bicaynihi aan la ogeyn xaaladiisa wuxuu ku dambaynayo aan la ogeyn in la lacnadaa ma banaana taas maxaa soo gelaya xataa gaalkii mucayanka ahaa xayawaankii waxaa dhacday rasuulka ilaahi haweeney maalin hashi ay fuushanayd inay tidhi iyadoo malaa doonaysay inay u yareereysa ama rasuulka ilaahi xaggiisa ay u dhaweysa meel madiiqa la marayay ay lacnaday inuu yihi nama raacayso ha la lacnaday halkii baa lagaga tegay oo alaabtii laga dhigtay hala lacnaday nama raacaysa uu yihi xataa daabadi iyo xayawaankiina in la lacnado waxay yidhahaan culimadu waxa la lacnadi karaa nas sharciya ciddii loo hayay inuu gaalnimo ku dhintay si abijahriyo de way ku dhinteen waa lacnadaya cidda la ogaya ku dhiman si ibliis oo kale waa la gaalnimo inuu ku dhiman waa lacnadi karaa lakin wixii kale markay mucayan tahay ama wasfi markay noqoto iyada nusuusu way badan tahay oo xaaraan ma aha rasuulka ilaahay lacana allahu lwasila tan timaheeda timo kale ku daraysa ama dalbaysa ti jidhkeeda waxyaalo ku turturqaysa alwaashima walmustashima kii ribada cuniye kii cunsiinaya oo kale kii musawirkaa waata nusuusti ku timi lacnatullahi cala aalimiin fasiqi gaarkii ciddii xuduudda dhulka oo kale dadka waxyaalihii udhexeeyey bedesha man dabaxa ligayr illahi man tawala gayra mawali kuwaasi markay wasfi noqoto iyada way banaan waa iyo ruux mucayanama lakin waa kii mucayankaabe bal marka waxa weya taasi waa in mid xaggan kalena lafdiga dambe yakfurnana waa maqsuudkeeniiba watakfurna alcashiir iyadoo kufri ilaahay lagaba kufriye aanu ahayn arinku yahay abaalkii iyo ixsaankii ninku kulahaayo sheegi weyday inkirto ee qarisay ayaa rasuulku kufri kaba cabiray markaa taasi waxay inoo keenaysaa axaadiisii hore o dhan taawiilkii labaad ee culimmadu ku awilayeen marka aanu ruuxu nin banaysanaya ahayn waa kufrin duna kufrin baa xadiiska daliil ugu sugnaanaya khaasatan weliba riwaayadaa kalen sheegaya rasuulku markii hore iska idlaaqay yakfurna yidhi markii la weydiiyeyna uu yihi yakfurna alcashiir bal mثalا taas wey kufraan cashirna waa ixsaankiisa iyo nicamadiisa oo xadiiska riwaayadkiisa kalea maxaa kuba yimi haddaad midood u samafasho weligaaba intii de ay wada joogteenba oy maalin wax qoonsato wax kaa aragto waxay odhan ma ra minka khayra qab weligeyba wax khayra kaamaan arag oo kale waa ixsaan kufrigan weeye wixii bal arrinkan yare ay dhibsatay maanta ama ay qoonsatay wixii kale oo dhan ba ay uqarinaysaa hadalkeeda ay odhanaysaa wax weligeyba de khayrkaamaan arag waana noocan taasba weeye xagga nuqsaanta caqliga dee kolley xadiidka inoogaba sharxanta lakiin dee nuqsaantan uu kusoo dhigtay ee ruuxa iimaankiisa ku nuqsaamayo camalkiisa nuqsaanta ah oo kale camalkiisan oo kale kolna ruuxii de waa wuxuu isagu ikhtiyaar u leeyo hadhow uu madmuum ah, dembi ku mudanayo iyo dembi midna waa waxaanu ikhtiyaarba ulahayn lakiin kol haddii camal la-aani timi ka joogsi yimi xataa haddii de iyagii niyada istimraarkee kolley haddaan waxaan ku iman daacadun ay daacaysan lahayd ajri meeshii ay kaba helaan haddana camalkii dee ajrigiisii geesi waa ka maqan yahay tan baa dee nuqsaanta oo markaa jaanibkii uina lahaa wixii bal masalan daacadii hadday nuqsaanto iimaankii waa dhilmaya horena waan usoo ogaanay horena waa ti alimaan yaziid wayanqus de wuxuu ku ziyaadayaano waa daacada iyo yaqiinta iyo dhammaan xagga nuqsaantuna waa macaasida macaasidii bay noqonaysa macsiya la sameeyo daaco laga tagaa labadiiba way noqonaysaa bal waxa weya taasna xadiiska way noogaba sugan tahay وxadثnي abu الظاhر qال أخبرna بن وهب عن بكر بن مضر عن بن الهاdي بhda الاسناaد مثله وxadثnي الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن اسحاq qاla labadaasi waxay dhaheen xadثna بن أbي مريم horan بن أbي مريم habeen dhaweyd soo aragnay waa سعيد بن الحكم in la yidhaahna waan soo sheegay nin فقيhana inuu ahaa قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر وعلي قالوا xadaثna ismaaعيل وهو بن جعفri bal markaa waxaan leeyahay محamed بن جعفر baa inoo yaalay kolleyna w nin baa inagu badnaa de haddaan imaka idila maxamed ibn jafarkana waxaa laila soo boodi doonaa gundar weeye lakin arrintu maaha gundar ninkii maahay waa nin kale oo maxamed ibn jacfar ibn abi kasir baa la waxay walaalayiin ismaciil kan isba inagu badan ismaciil ibn jacfar ibn abi kasir kan bay walaalayiine maaha maxamed ibn jafarki gundar la odhanayo shucba iyo goor wax ka warinaya ninkani maaha waa nin kaloo siqa ninkana ay walaalayiin ismaaciil kan labadoodba waa atباcu taabiciintuna عن cمر بن أbي cمر عن المqبuري عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى xadيث بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم xadيثkan بن cمر kaba soo baxnay mid laba mid a ayay dee qolooyinkana lagaba wariyay أبو سعيد الخdري xadيثkan waa wariyey أبو هريرana waa wariyey sa iبن cمرba uba wariyey waxaan dee ku yar dhamaynaya khلاص cashirka waa inoo dhamaaday المqبuري waa نسبة ilى المqبرة horta waa qabuuraha iyada almaqbara almaqbira almaqbura intaba de way luqa ahaan way soo naqliyaane ninkii inooma magacowna halkan laba nin baana jira oo xaggan nisbadan yeesha waa laba nin oo isdhalay mid saciid ibn abi saciid ba waa ninka inanka weeye waladka weeye aabihina waa abu saciid oo kaysaan magaciisa la idhaaho markaa saciidna maqburi nisbada waa la idhaaho abu saciidna waa la idhaha kolkol ishkaalaha ka yimaada ishkaalada ka yimaadaana waxa weeye labadooduba abu hurayre way la kulmeen waalidkuna waa la kulmay weladkuna waa la kulmay labadooduba way kaba wariyaan markaa kolkol markay sida halkan oo kala dhacdo can ilmaqburiyi can abi hurayrata kolkol waxyaalaha jira inoo cadaynaya ku ahaay oo kale oo haddii imaka halkan camr bn abi camri yaalo ibnu abi dhi'b yaalo imaam aynu soo maray muu soo gaadhin waalidko markaaba waxaan odhan layni waa saciid laakiin halkan oo kale ruwaadda naftoodu iyo aimadu ka uu yahay ma waalidkiiba mise waa weladkii labadooda way kolley waxaa iska jira nooع yar اkhtiلاaf ruwaadda qaarkoodna سulayman iبnu bilal nin la yidhaaho xadiidkan wuxuu kaba wariyey can saciid maqburiyi baa taalay nin kalena waa ku khilaafsama baan filaya camarkan iyo barhkoodna waxay raajixayeen markaa meesha labada nin ba abu hurayre way la wada kulmeen waa laba nin oo isdhalay maqbarida qabaarana waxaa loogu dhisayey waa agdegi jiray barhkoodna waxay yidhahan cumar baa dee amray oo uu qodi jirayba na way yidhaahan waa waalidka markay noqotay inankiisna nisbadii buu qaatay bal barhkood waxay raajax yeelayaan inuu saciid yahay lakin dee markay meelo kale inoogu yimaadaan ayaan tarjamadooda ogaan doonaaye eh, bal waxaan leenahay nisbadan labadaa nin ba isdhalay baa wada leh labadoodna abu hurayre way la kulmeen ishkaalaadnasta halkan oo kale way yimaadaan ma saciid ba mise waa abu saciid oo kaysaan la yidhaaho sababtuna de mid kastaa meeshan waa geli karaa barhkoodna waxay raajaxeen iyagoo sulayman minla riwaayadiisa eegaya inuu saciidiya wallah subxana wa taعala alam subxaanaka allahuma bxamd